alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii eh, waxaynu ku guda jirnay axkaamtii tarkiibiga ahayd bay noo bilaabantay markaa waxaynu qaadanay mubtadaha iyo khabarka eh, mubtada iyo khabarka waxaynu ka qaadanay mubtadaha tacriifkiisa iyo khabarka tacriifkiisa wuxuu ka bilaabmayaa cashirkeenu mubtada waxaa asal ah inuu noqdo macrifo mubtadu waxaa asal ah oo asal u ah mubtadaha inuu noqdo macrife nakira aanu noqon sababtoo ah nakiradu waa mid majhuula sida badan wax shay mid majhuula in xukun la saaraana yacni wax faa'iidaa keensan mayso laakiin nakira in lagu bilowdaa way banaanaanaysaa marka laba arrimood la hadii caam ay noqoto ama khaas ay noqoto intaas ka warrami doonaa wuxuu yidhi wayaqacu waa dhacaa almubtadau mubtaduhu waa dhacaa nakirata nakira xaalada uu yahay in caama haddii uu caamimo kula fardin min afraadi fardi kastoo afraaddiisa kamid a haddii uu camimayo mubtadi nakir iska noqon karaa aw khasa ama uu khasiso fardan min afraadihi fardi afraaddiisa kamid a uu gaar ku noqdo labadaa goorba haddii bimacnaa macna alcumuum laga fahmo ama macna alkhusuus laga fahmo mubtadihi nakira waa noqon karaa wadalika tusaale naxu maa rajulu fi daari daarta kuma sugna maa rajulun wax nini fi daari daarta kuma sugna wax niniiba ya daarta kuma sugna a ilaahun ma ilaah ayaa kainun inun ahaaday maca allaahi ilahay la jirkiisa ilahay la jirkiisa ma ilah kale ayaa ahaaday waa maya walaa cabdun adon adoonka oo muminun mumina ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin ay min xurin mid xora xorka oo mushrikin mushriga xor mushrig ah waxaa ka khayr badan adoon mumin ah iyo khamsu salawaatin shan salaadood salaadahaasoo kataba uu waajib yeelay hunna ayaga allaahu ilaahay ayaa kaa'inaatun ahaaday fil yowmi habeenka iyo waleylati maalinta wuxuu leeyahay mubtadu wuxuu noqon karaa nakilo xilima incama waa haddii uu caam faa'iideeyo aw khasa ama uu khaas faa'iideeyo maa rajulun fi daar eega rajulun waa mubtade waana nakiro walaa yajuuzu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydi namira wahalfatan fiikum famaa khillun lana warajulu min alkiraami cindana waragbatun fi lkhayri khayru wacamal birun yaziinu walyuqas maa lam yuqal lix arrimood bu halkaa ku sheegaynamari lix arrimood ayaa ku tilmaamay abyaadda aynu sheegnay marka halkan waxaa ka a rajulun imika waa nakiro nakiradan maxaa u cunansiiyey nakiratun fi siyaaqi nafyi le tufiid lcumuuma nakiro dhexdhacday siyaaq nafyi maxay faa'idaysaa cumuum soo ma waa rag dhammaanti wey ninba hal ninna kuma jiro weyan macnuhu nin oo dhan bay camimaysaa marka nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiid lcumuuma maa rajulun wax fi daari daarta kuma sugna wax niniba daarta kuma jiro waa caam marka sooma marka maaa mubtadimuna caam noqon marka muxuu noqonayaa musawiq bu helay soo ma musawiq bu helay ilaahun ma ilaah ayaa kaainun ahaaday ma allahi ilahay la jirkii nakiratun fi siyaaqi nakiratun fi siyaaqi istifhaami inkaariyi tufiid lcumuuma waa istifham inkaariya soo ma maxay faa'idaynaysaa cumuum ilaahun ma wax ilaaha ayaa kaainun ahaaday maca allahi ilahay la jirkii waa caam nakiratun fi siyaq istifhaam inkaariyi tufiidu le alcumuuma taasina waxay haysataa iyadna musawiqaasa haysta cumuum bay faa'idaysay wala cabdun adoon adoonka oo muminun mumin ah ayaa khayru min mushrikin hadda halkana waxaa lagu bilaabay cabdun ya waa nakiro maxaa u cunansiiyey sifo waa la mid kale waad odhan kartaa laam libtidaa gashayba waxaa gashay maxay laam waxa gashay alibtida laamulibtida haddii ay gasho waa musawiqaadday kamid tahay musawiqaadda ayay kamid tahay laakiin hadda waxa kuu muuqda waa mumino daba taalatay cabdun kolka hore muxuu caam buu ahaa waa mutlaq hadda muqayada meelaha usulka yidhahdan waa mutlaq muqayada cabdun adoon bu markii hore soo ma waa muqayad maxaa lagu qayda adoonkii muminnima de walaa cabdun adoon oo muminun mumin ah ayaa khayrun ka khayr badan min xurin mid xoro mushrikin gaala hamsu salawaatin shan salaadood tanna maxaa u cuninsiiyey idaafadaba hamsu mina mubtadain salawaad baa loo idaafiyey idaafada lafteeda weeyaan hamsu salawaatin shan salaadood khamsada oo kataba uwaajib yeelay salaadaha oo kataba waajib yeelay huna ayaga allahu ilaahay ayaa kaainaatun ahaaday fi lyawmi waleyla habeenkiiyo maalinta shan salaadood oo waajiba ayaa jirade tanna idaafadaasa u cuninsiisay sharax wuxuu yihi sheekhu alaslu sida asalka ahi fi lmubtaday mubtadaha u asalka ihi an yakuuna waa inuu ahaado mubtaduhu macrifatan macrifo waa inuu noqdo laa nakirata nakira waa inaanu ahaanin waayo lianna nakirata nakiradu majhuulatun waa mid jaahil laga yahay haaliban fi lhaalibi sida badan sida haalibkaa nakirada lama yaqaano maadaama oo aan la garanahayn inuu nakiro noqdo mubtadihi maaha buu guuri wlxukmu xukun cala lmajhuuli shay majhuul laga yahay oo jaahil laga yahay la xukumaana laa yufiidu faa'iideyn maayo xukunkaasi shay an waxba faa'iideyn maayo ya haddaad hadda tidhahdi nin nin hala dilo yaa garanaya ninka waa nin oo dhan de nin oo dhan yaa kasoo dhex saari kara maad kasoo dhex saari karta maya soo ma xukunkaa aad ridee tilmaantay wax faa'idaa mu keenaya may ma keenaya mu keenaya ma keenaya waayo mid majhuulaad xukun ku riday de walxukmu cala almajhuuli leh laa yufiid soo ma markaa saa darteed shay majhuula xukunka la xukumaay wax faa'idaa keeni maayo saa darteed waxaa asal ah mubtaduu inuu noqdo macrifo nakire inuu noqdo ay asal maaha wayajuusu waxa banaan an yakuuna inuu ahaado ay huwa mubtadihi nakirata nakira inuu ahaadaana waa suuragal oo way banaan tahay idaa kaana markuu ahaado mubtaduhu caaman mid caam ah oo macna caam ah faa'iideynaya asmaadii aynu soo marayna jawaasimta soo garan asmaa shardigii ya soo mubtada kamaynaan dhigin qaarkood ya haddana soo nakira ma ahayn nakira ahayn haddana soo ma ya maxay cunansiinay laga faaidaysanaya maan macna culum laga faaidaysanayn saa darteed baa loogu bilaabay saa darteed baa he loogu bilaabay aw khaasan khaas idaa kana marka uu yahay mubtadi caaman caam marka uu yahay aw khaasan ama khaas marka uu yahay labada goor marka uu yahay waxa banaan in nakiro u noqdo oo la yskaga bilowdo mubtadihi fal awalu ka hore ee caamka ihi ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aad ku qawshid maa rajulun wax nin ihi fi daari daarta kuma sugna hadda waa caama iminka nakiratun fi siyaqi nafyi tufiidu alcumuuma waa nin dhammaanti wey iyo wa qawlihi tacaala a ilaahun ma ilaaha ayaa kaainun ahaaday maca allahi ilahay la jirki nakiratun fi siyaaqi istifhaami alinkaariyi tufiidu le alcumuuma macna alcumuum weeyaan labadaasiba falmubtadau buu yihi sheekhu mubtaduhu fiihimaa ay fi miaaleyni saabiqayni labadan tusaale dhexdooda xaalada uu ahaaday caamun waa caam liwuquucihi dhicitaankiisa ayuu caam u ahaaday nakiratan xaalo u yahay fii siyaaqi nafyi nafyi siyaaqii u dhacay aw listifhaam ama istifhaam siyaaqii u dhacay wuxuu dhex dhacay siyaaqu listifhaam ama wuxuu dhex dhacay siyaaqu nafyi ka hore waa nafyi ka dambana waa istifhaam meel istifhaameed buu dhex dhacay soo saa darteed caam buu faa'ideynaya caam buu le faa'ideynaya mar hadii u caam faa'ideeyana in lagu bilowdo ayaa iska banaan sax soo wthani ka labaadna ka qawlihi tacala waa ilahay qowlkiisa walaa cabdun muminu khayru min mushrikin allahu yidhi iyo waa qowlihi alayh salaatu wasalaam khamsu salawaatin katabahuna allahu fi lyawmi waleyla falmubtadau mubtadahu fiihima ay fi mithaalayni saabiqayni labadan tusaale dhexdooda xaalada waaday khaasun waa gaar bu waa khaas likownihi ahaanshihiisa ayuu khaas u yahay mawsuufan mid la sifeeyey uu yahay filaayati aayadda dhexdeeda aayadda dhexdeeda waa mawsuuf oo maxaa la hi walaa cabdun adoonka oo muminun baa la hi muna mawsuufayn sifadaasa unansiisay wa mudaafan xaalada uu yahay mid la idaafeeyey fi lxadiid xadiiska dhexdiisna waa la idaafeeyo khamsu salawaatin marka halkaa maxaan ku haynaa labada hore caam baynu ka fahnay nakiratu fi siyaqi nafyi tufiid lcumuuma nakiratu fi siyaqi istifham inkariyi tufiid lcumuuma labada dambana waa khaas labada dambana waa khaas oo maxaa khasisay mid waa la midna wala la idaafeeyey waa waqad dakara waxay sheegeen bacdu nuxaati nuxaada barhkood waxay sheegeen litaswiiqi ibtidaai bilaabashada banaynteeda binakirati nakiro lagu bilowdo suwaran suwar bay sheegeenba in nakiro lagu bilowdo inay banaan tahay suwar baranbay sheegeen wa anhaa waxay gaadhsiiyeen haa suwarta bacdulmutaakhiriina culimada mutaakhiriinta barhkood waa bahaudiin ibnu nuxaase ilaa niyafin wa halaaiina mawdica dhowr iyo soddon meelood buu gaadhsiiyey dhowr iyo soddon weeyaan bu ihi musawir wadakara bacduhum barhkoodna waxay sheegeen mutaahiriinta barhkood waa buxayaane annaha musawaqaadaasi kullahaa kulluhaa kullihaa cabdifatax kullihaa maxaa sablada muxuu adig ku xarakaynaya horta wuu kuu goday ah. cid kale u xarakaynaya ma jirta kulluhaa adna kullahaa ba adna mxuu guuri kuluha waay nin kastaa inu toojiisda weyan markaa maxaad samaynaysid markaa idinku waad godeen annaga muxidiin baa isku mid a ah. wadakara bacduhum barkood waxay sheegeen annaha iyadu kullahaba annaga weyan ya ah. kullaha weyan kullaha weyan waxaa la tawkiidinaya annada ismigeeda khabarkeygi waa xagdan weyan khabarkeedi rid waa kaas wadakara bacduhum barkood waxay sheegen waa baxayaan annaha iyadu kuluhaa weeyi baad ohan annahaa iyadu annahaa musawaqaadii kulaha musawaqaada dhammaanteed tarjicu inay unoqon oo halka khabarkii waga tarjicu inay unoqon hiya musawaqaadaasi ila lkhusuusi khusuus walcumuum iyo cumuum inay unoqon falyuta'amal dalika arrintaa loo fiirsado niyo ya dhammaanteed waxaa loo celiya khusuus iyo iyo caam soo ma marka halkaas lagu ururiyeyba soo ururi soo ururiy dhowr iyo soddon kuwa waxay soo gudagelayaan bu ihi maxay sida ibnu hishaamba u maray le waa khaas iyo caam bu idhi labadaas may soo guda gelaya nakiradu idaa waqacat nakiratu bacda darfin aw jaarin wa majruurin bixarfin taamayni baa kamid a mubtadihii markaa muxuu noqonayaa nakira wuu iska noqon karaa walikulli qawmin haada buu yidhi ilaahay haadintaa dambe waa maxay imika waa mubtade khabarkii noqday ya jaariya majruur jaariya majruur muna noqon weliba aan xaraf lagu jarin weliba waa taamde likulli caalimin hafwatun likulli caalimin hafwa soo ma aragdi ya nakiradii baa dhacday bacda darfin ya bacda majruurin bixarfi jarin oo taamad sow hal maaha idaa kaanat ducaaan markay duca noqotona waa la mid salaamun alaykum salaamun alaykum ka waran sheekh salaamun alaykum mina ducaayn ya waa duco habaarkiina waa lamid unde waylun lilaalimiin ya waylun likulli humazatin lumaza ya waylun lilmutafifiin mn mayna habaarhayn iyad waaya imisaad haysaa idaa waqacat fii sadri jumlatin xaaliya jumlo xaaliya awalkeega haddii ay dhacdana waa la mid wa najmun qad adaa sirnaa waan soconay walxaal najmun qad adaa imsa saddex dhade eh? idaa waqacat bacda ida alfujaiya ida alfujaiya dabadeed haddii ay dhacdo ida alfujaiya dabadeed haddii ay dhacdo nadartu faidaa naarun taltahimu alqasra waan eego isla markiiba waxaan arkay dab ka holcaya oo gubaya fawqi idaada fujaiya dabadeed ba dhacda taasna imsaasa afar idaa waqacat bacda lawla idaa waqacat bacda lawla lawla hadday daba dhacdo ka hor waa la mid lowla ijtihaadu lasaada annaasu kulluhum dadaal haddii aanu jiri lahayn dadaal baa lagu kala tegay dadkao dhanba maxaa iska noqon lahayn ya meel siray wada hiigsan lahayn de soo ma lakin inta laisku dhaafay waa intaa wey imisaan hayna idaa uriida idaa uriida binakirati atanwiicu nakirada haddii tanwiic looga jeedo ama taqsiim ay faa'iidayso waa la mid fa yawmun calayna wa yawmun lana waa litanwiic taasna imisaan haysata lix dhade idaa kaanat khalafan min mawsuufin haddii ay naaib ka tahay mid mawsuufa ya caalimun khayrun min jaahilin caalimun khayrun min jaahilin rajulun caalimun khayrun min jaahilin caalimuntan maay maxay khalaf ka tahay mawsuuf meesha ka goanta rajulun caalimun khayrun min jaahilin imisanayna toddoba idaa cuifa calayha macrifa marka lagu soo dul cadfo ya macrifo marka lagu soo dul cadfo waaya tilmiidun wa khaliilun yatacalamaani tilmiid waa nakirade tilmiidun arday wa khaliilun iyo ninkii khaliil yatacalamaani waxbay baranayaan maxaa unansiiye iminka in lagu bilowdo macrifaahe lagu soo dulcadfay ya waxaa kamid a waxyaale khawaariqulcaadida baqaratun takalamad ya sacma hadlay ya waaya imsanayna hadday nakiradu jer ama nasba ku camal falayso igaathatu malhuufin kafaaratun igaathatu malhuufin kafaaratun imsanayna sagaal ida dakala calى nakirati lam ibtida larajulu qaimu imisan toban ida kanat اnakiratu fi macna tacajub ma axsana asidqa imisanayna maan sii wadna insha allah waxaan ku gaari doonaa ilaa khudurgeed kasoo akrisan doonti ka eegi doontin ragga waxaa akrista wakti haya meelaha shuruuxda u doontaya meelahaas dhowr iyo soddonka aad ka heli karti dhowr iyo soddonka meelahaas waan gaari doonaa insha allah ka soco marka wlkhabaru wayacu waa dhaca alkhabaru khabarku waa dhaca jumlatan jumlo xaalada uu yahay jumlada oo laha jumlada uu sugnaaday raabitun xidhe wadalika tusaale ka zaydun abuhu zayd aabihii qaa'imun mid taagan weeyi walibaasu taqwa alla kacabsiga hugiisa dalika libaasu taqwahaasi khayrun isaga ayaa khayr badan alxaaqatu midda sugta ma maxay ayay ahaatay alxaaqatu midda sugaysa wa zaydun zayd nicma alla wanaagsana alrajulu alla nin wanaagsana ilaa fi naxwi qul huwa allahu axadun lamid a iyada waa laga soo reebaya wuxuu yidhi shaku maxaynu soo marnay khabarku inuu noqdo maxaa asala inuu noqdo mufrad wmufradan yati wayati jumla xaawiyata macnaa ladii siiqat lah wain takun iyaahu macnan iktafa biha ka waka markaa waxaa asala inuu noqdo mufrad laakin muxuu noqon karaa jumlu noqon karaa haddaba jumlo markuu noqdo saddex shardi bay jumladu leedahay culimada qaarna way ka badbadiyaan qaarna labayba ka dhigaan ya labada shardi haddaynu soo khulaasan mid sheekhaa sheegay oo an tashtamila rabta an tashtamila araabita waa inay koobsato jumladu raabit isku xidhe muxuu isku xidhaya mubtadaha iyo jumlada dhacday khabarka raabit isku xidha waa jiro so ko ma shardigaa sheekhaa sheegay raabidkuna afar buu doona isaga inoo tafatiri doona insha allah shardiga labaad uuna sheegin ya waanlaa takuna musadaratan bilaakin aw bibal aw bixata saddexdaa xaraf xagga hore waa inaan laga marin sababtu maad garanaysid saddexdaa xaraf waxaa ka dambeeya muxuu noqdaa istinaafuu noqdaa maxaana la doonaya jumladan inay khabar u noqoto haggii hore mubtadihii hore hadday istifna iska noqoto ma u noqon karta khabar saa darteed waa inaana noqon musadaro he waa inaana noqon jumladu waa inaan nidaaye ahayn way dhahdaa jumlad waa inaan ahayn nidaa'iyana waa inaan ahayn jumlada dhacaysa waa inayna nidaa'iye noqon muxamedun ya acdal alkhalqi oo kale wa waxay noqonaysaa jumlada waa nidaa'iya soo ma muxamedna ka dhigta soo ma muxuu wuxuu noqonayaa dee nidaa'iya noqotay khabar noqon mayso marka markaad soo khulaasay taaba iska tuuro bal labadan horeba qaado waa inu jumladii raabid ku jiro ko waa inaan lagu bilaabin jumlada khabarka dhacday xataa laakin iyo bal intama fahmi wayna ka soco marka marka raabidkii ta hore ega zaydun zaydun abuuhu qaaimun ega zaydun baa mubtada abuuhuna waa mubtada labaad qaaimunna waa khabarkii jumladan dambe ismiyada khabarka dhacday ee u dhacaysa mubtadaha hore raabidka ku xidhay waa abuuhu damiirka ku jira warmayna saxayn wa libaasu taqwa libaas baa mubtada taqwa waa mudaafiilay dalika waa mubtada labaad khayrun waa khabar dalika khayrun jumladaasi dalika khayrun jumladaasaa unoqonaysa mubtada hore khabar raabidkas ku xidhana waa ishaaridda mubtadaa hore la ishaaray dalikada weeyaan alxaaqatu malxaaqatu alxaaqatu waa mubtade maana waa mubtade labaad alxaaqatuna waa khabar maxaa u maxaa maanta tana raabid noqday icaadatu lmubtade bilafdihi wey mubtadi baa lagu soo celiyey lafdigiisii de alqaaricatu malqaarica saxiix wala lah zaydun nicma rajulu zaydun baa mubtada nicmana waa ficil maadi arajuluna waa faacil waa cumuum waa nin oo dhan wey cumuum bay faa'ideynaysaa zaydna muxuu kamid yahay marka raggan de buu kamid yahay raggan muna kamid ahayn muna kamid ahayn zayd kaa hore mutadiiba cumuumka laftiisa ku jiraade waa imisa imsu sheegay marka afartiba waa kuwaade afarta buu sheegi doonaa insha alla anwaacu lkhabar wuxuu yidhi sheekhu wa yaqacu waa dhacaa eh, qul huwa allahu axadun miya qul huwa allahu axadun ma raabidyadu uma baahna raabidyadu le uma baahna sababtu waa maxay sababtu waxa weyan hiya caynulmubtadai fi lmacna mubtadaha ah hore laftiisaba wey xagga macnaha markaynu eegno oo huwa shaniga lagu sheegayaaba wallahu axad waa maalihii marjiciisu ahaa calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan aynu habeenkiiudashaeexan sooma marka damiir shaniga marjiciisu waa wuxuu noqonaya xagga dambe waa jumlo allahu axadun tuba waa maxay waa huwada hore mubtada caynun mubtadai wey fi lmacna marka iyado raabidoma baahan maysa de wa in takun iyaahu macnan iktafaa bihaa ka nudqi xasbiy allahu wakafa waayo wa yaqacu waa dhacaa alkhabaru khabarku waa dhacaa jumlatan jumlo xaalada uu yahay jumladoo murtabitatan ku xidhan bilmubtadayn mubtadaa ku xidhan biraabitin xadhigna ugu xidhan raabidkoo mid rawaabita xadhka kamid a arbacatin afara axaduhaa rawaabida midkood aldamiiru damiir wey wa huwa damiirku alaslu isagaa yaa asla fi rabti xidhida isku xidhida yaa asal wa damiirba asla wadalika tusaaleka qawlika waa dhaaradiyo wixii lamid aad ah tidhahdid zaydun abuhu zayd aabihi qaaymun mid taagan waka soo ma aragti ku jiro rabti wuu ku icraabaya ah, sidii ajrumiga ibtidaay maanta ibtidaa icraabtana fiican marka la hayso fa zaydun mubtadaun mubtada weeye awalun horeeya wa abuuhu abuuhuna mubtadaun mubtada weeye thaanin labeeya walhaaw haaduna mudaafun ilayhi weey wa qaa'imun qaa'imna khabarun mubtadain mubtadaha khabarkiisa way mubtadaha thaani labeeya wlmubtada mubtadaha athaani labeeya iyo wa khabaru khabarkiisuna khabaru khabar bay u yihin mubtadaila weli mubtadaha hore <laughs> mana ku icraabin ya si ku qoray de waraabitu isku xidhaha baynahuma mubtadahiy jumlada isku xidhayaan adamiiru waaba damiirka maxaad uga maande gale wax loo baahanya ma jirta marka khabarki muxuu noqday jumla ismiya soo ma damir raabidka isku xidhana waa maxay waa damiirka meesha yaallaba si fiicanna uu kugu eraabay eraabtan iska xifdi bade eraabtan waa sida ka soco marka raabidka koowaad waa maxay waa adamiiru wa huwa aslu rabtiga isagaa isku xidhidana asal wa athani ay raabid thani xidhaha labaad alishaarat ishaarid weey waa alishaaraa ila mubtaday xaashiyada ufiirso alishaaraa ila mubtaday mubtadi baa la ishaaraya lagu fariiqaya ka qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa weeyi wa libaasu taqwa alla kacabsiga hugiisa dalika libaasu taqwaha maalin mubtadi ishaarin ayaa khayrun khayr badan inaad alla kacabsi hu ka dhigatid ya ayaa aad iyo khayr badan kana khayr badan kan muuqda kan muuqda fa libaasun libaasun mubtadaun mubtada weey uu ku icraabaya wataqwa taqwaana mudaafun ilayhi weeyi wadalika dalikana mubtadaun thani mubtada labaad weeyi wa khayrun khayrunna khabaru lmubtadai thani weeyi wlmubtadau thani mubtadaha labaad iyo wa khabaruhu khabarkiisuna khabarun khabar bay u yihiin lilmubtadayi awali mubtadihii hore waraabitu isku xidhuhuna waraabitu isku xidhaha baynahumaa mubtadahiyo jumlada isku xidhayaan alshaaratu waaba ishaarada lafteeda oo ah dalika imisaan haysana adamiiru iyo alishaaratu laba ma hayno athaliu e raabidu thaliu raabidka saddexaad icaadatu lmubtaday mubtada in la soo celiyo waayo bilafdi lafdigiisa lagu soo celiyo mubtadi baa la soo celinaya maxaana lagu soo celinaya ya lafdigiisii unde naxwu alxaaqatu malxaaqatu alqaaricatu malqaaricatu falxaaqatu alxaaqatu mubtada mubtada waayo mubtadaas awalun horeeya wama maana mubtada mubtad mubtadahaasoo thaanin labeeya waxaad sifataa thaanin mubtadaun thaanin waa sida halkaas thaanun manaan ya maxaa xasban ya mubtadaun mubtada wey mubtadaun thaanun inu dhaamana manu saa kuu qorin u biraysan yahay mabniba <laughs> waa ism manquus wey qaadin thaanin daacin zaanin mina kuwa lamidayn waa ka haysta marka walxaaqatu alxaaqatuna khabaru mubtada'i thani weey wlmubtadau thani mubtada labaad oo khabar iyo khabarkiisuna khabaru lmubtada ilaweli weey waraabitu isku xidhaha baynahum ayaga isku xidhayaana icaadat lmubtadai mubtadi baa lagu soo celiyey bilafdihi lafdigiisa imsarayna saddex araabic araabi raabic raabic afraad raabika afraad alcumum waa cumum naxu zaydun zayd nicma alla wanaagsana arajulu nin wanaagsana fa zaydun zayd mubtadaun mubtada weeyi wa nicma rajulu nicma rajulu jumlatun jumla weeyi jumladaasoo ficliyatun ficliya jumladaasoo khabaruhu mubtadaha hore khabarkiisiya cabdinaasir nim rajulu nim rajulu jumlatun weeyi maxaan eraada maad ila socotay oh, ma nim rajul baa mubtada <laughs> madi ah. ya oh, jumlatu ma khabar ka dhigay dama nim rajul nim rajul jumlatun weyi baan idhi ma mubtadina maa ka nim rajul oh, ya sabab side ma qusiya lafduhu iyadoo tarkiibkeegaas ayadniyo sideede waaya khabaruhu khabaruhu bedel baa ka dhigan karta wanicma rajulu nicma rajulu jumlatun jumla wey jumladaasoo ficliyatun ficliya khabaruhu weeyide ah, khabaruhu mubtadaa hore zayda khabarkiisii wey wraabit isku xidhaha baynahaa waraabit isku xidhaha baynahaa jumlada dhe iyo wa baynahu mubtadaha isku xidhayaan alcumuumu waa cumuumka wadalika cumuumkaasina xaasilun sheekh u xasilay an ya waraabitu baynahumaa bugud ah, waa aadi adigana baynahuma bal intiinaba waa sax waraabit isku kii horun wey ani saas u qoriya imika ii kala bedelay waraabit isku xidhaha baynahumaa mubtadahay jumlada isku xidhayaana alcumuum waa cumuum weey wadalika cumuumkaasna xaasil u xasilay waayo lana alal fi rajul rajul dhexdii xaalada ay ahaatay lilcumuumi cumuum bay usugnaatay ah, wayahay abubakar lana alal fi rajul rajul dhexdii xaalada ay ahaatay halkan ka xaaley ashaan ka xaaliyey maqsida lafdu fahwasnu farhan lna al waa ismigii anada a abarkeyga inada khabarkeyga lna al al fi rajuli rajul dhexdii xaalada ay ahaatay lilcumuumi cumuum bay u ahaatay ya ah. ismiyeed waa ashay a khabarkeyga maad joogin maad ila socota horta <laughs> me markaa lilcumuumi waaya wa zaydun zaydna fardun waa fardi fardiga oo min afraadihi caamkaa afraaddiisa ka mid a fadakala wuu soo galay fadakala wuu soo mixay idin maxaa soo gelaya a faacilkii dakali huwa oo ayuu noqonaya zayd fadakala waa soo galay huwa zayd fi lcumuumi cumuumkuu soo galay fa xasala markaa waxaa xasilay arabtu de rabdigii iyo iska xidhniinkiina halkaasu ka xasilaysha mana rawaabidi rawaabid waa imisa waa afar adamiiru alishaaratu icaadatu lmubtaday bilafdihi alcumuumu intaa ma xifdi kari waasa ka soco marka way way soo socdaa su-aala adag u fiirso ha loo soo jeedsado cashirka wahaada kan kulluhu dhammaantii haabitun waa mid sugan wahaada kan ke ya raabidka iyo waxa u ka soo sheekeynay weeyaan kulluhu dhammaantii haabitun waa mid sugan ah, kulluhuna waxaan kusii adkaynaya inta haadaagaas oo mubtada soo ma idaa lam takun waa markayna ahayn aljumlatu jumladu nafs mubtaday mubtadaha laftiisa waa markayna ahayn fi lmacnaa macnahana ayna ugu ahayn ya jumladu waa markayna ahayn jumlada khabarka dhacday mubtadaha hore ya laftiisa fi lmacnaa markayna ahayn weeyaan ee fa in kaanad haddii ay tahay jumladu kadalika sidaa sidee nafs mubtaday fi lmacnaa haddii ay tahay lam taxtaj ilaa raabitin raabid ba ubaahan maysata ma raabid ba ubahanaysa maya lagaa yidhi ka qawlihi tacala qul waxaa tidhahdaa nebi allow huwa shanigu allahu alle axadun keli weey fa huwa huwa mubtadaun mubtada weeyi wallaahu allaahuna muxuu idin qoraya halka wallahu axadu mubtadaun thani bu yidhi mubtadaun waa khabar uya ya fa huwa huwa mubtadaun mubtada weeyi wallahu axaduna mubtadain thani wa khabar saas ku yidhi mubtadain wa khabaru mubtadaun wa khabaru wa khabarun abaru fahuwa huwa mubtadaun mubtado weeyi waxaa ka fiican wallaahu allaahuna mubtadaun haani mubtado labaad weeyi wa khabaruhu khabarkiisuna axadun axad weeyi ya saas cidsaa u qarsa ma jirta saasa ka fiican san kalena waa iska caadunde ya fahuwa huwa mubtadaun weeyi wallahu axaduna mubtadaun thaanin iyo khabarun weyde oo allahuna waa mubtade axaduna waa khabarkii unday ya hashee sashees miya agga hoose saan ii waay haniimu qorin wljumlatu jumladuna khabarulmubtadayn awali mubtadaha hore khabarkiisa wey wahiya jumladu murtabitatun mid ku xidhay weeyi bihi mubtadaha hore mubtadaha hore mid ku xidhay wey liannahaa jumladu nafsuhu daatadiisa wey mubtadaha hore daatadiisa wey fi lmacnaa xagga macnaha inay ugu daato tahay waayo lana huwa huwa bimacno shani weey wljumlatu jumladuna hiya nafsu shani shaniga laftiisa weybade ya mayna saxayn u fiirso huwa ya huwadu waa maxay huwadu waa mufasar waa kaxaashida hoose in igu dhiga yeega lanahaa mufasilatun lahu wlmufasiru caynlmufasari soo ma argsin huwadu markaa waa maxay waa mufasar allahu axaduna waa mufasir lana almufasara cayn lmufasiri marka huwadu waa maxay waa mufasarkii la cadaynayay allahu axaduna waa maxay mufasirkii wax cadaynaya wey soo sax maa lana almufasira huwa ayn lana almufasara huwa cayn lmufasiridda marka mayna isku mid waa isku mid marka marka eeg hiya caynin mubtadayn fi lmacna huwadan lagu sheegayaba waa maxay wa allahu axadun allahu axadun oo khabarkiina waa maxay waa mubtada hore naftiiso dee shanigi shaniga lagu sheegayba waa allahu axadun de war maynaa fahmin marka raabit maa loo bahan yahay may looma bahno marka wuxuu yihi wljumlatu jumladu khabarmubtadayl awli wey wahiya iyadu murtabidatu mid ku xidhan weyaan bihi mubtadaha liannaha jumladu nafsuhu daatadiisa weey fi lmacna macna ahaan bayna ugu daato tahay liana huwa huwa bimacna shani weey wljumlau jumladu hiya jumladu nafsu shani shaniga laftigiisa wey huwa waa shani ya jumladan lagu sheega allahu axaduna waa nafsu shani mayna saxayn marka marka waa caynulmubtaday filmacnaa maynahayn raabit markaa loo baahan maayo iyo wa ka qowli alayh salaatu wasalaam rasuulku qowlka uu yihi waa xadiiskii rasuulka afdalu maa qultuhu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allahu afdalu ma shayka ugu fadliga badan qultu an idhi anigu hu maaga ana anigu aan idhi wain calىa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil wanabiyuna waxaad ku cadfaysaa qultu tadaasaad ku cadfaysaa maaskaga cadfi kartaa laa waa inaad faasil keentid faasilkaasina muxuu noqdaa waxaa u badan damiir munfasila ana baa lagu kala fasliya ya faasilkana waad ka dhigi kartaa laakin waxaad ogaataa buu ka odhan doonaa ina maalig faasilkaa kale hadda loo kala fasiliyo daciif yahay ogow buu ka odhanaya maxaa u badan damiir munfasila anawata lagu keenay marka macni muxuu noqon afdalu ma shayka ugu fadli badan shayga oo qultu aan idhi anigu hu maaga ana anigu aan idhi wanebiyuuna nabiyaduna ay yidhaahdeen min qabli aniga hortay xaalada ay ahaadeen nabiyadu laa ilaaha ila allahu weeyi wa khabarkii ayo afdaluda khabarkeegi weeyaan marka laa ilaaha ila allahu hiya caynulafdali laa ilaha illa allahu wa maxay afdalka lagu sheegaya waa laa ilaaha ila allahu soo ma marka raabid maa loo bahan yahay raabid ha isku diideen marka raabid he ha isku raadinin sheekh ka soco halkan maxaynu ku haynaa marka jumlada eh, khabarku inuu noqdo mufrad inuu noqdo jumlo jumlo markuu noqdo jumladaa laba shardi baa lagama maarmaana ko an tashtamila cala rabti an tashtamila raabita raabid waa inay wadato laba wa anlaa takuna mustadara bixataa wa bibal wa bilaakin intaana mid loo horreysiyo waa inaan ahayn raabidkiina imisa shay mid kamid u noqon afar ima damiir ima ishaara ima icaada mubtada bilafdi ima acumuum wa hadii jumladu ayna ahayn nafsa mubtaday i man hadii an ahayn hadday taa nafs mubtaday i macna raabi loo baahan maayo wadarfan wayaqa waa dhacaa huwa khabarkii darfan daraf xaalo u yahay buu dhacaa darafkaasoo mansuuba la nasbinayo naxu warakbu safarku kainuun ay ahaadeen asfala kuwa ka hooseeya minkum idinka arag walka waa ismujamc weeyaan waa ismujamc wey jamcu raakibin fi lmacnaa buu kuleeyay duuniya laftiisa marka waa ismujamc weeyaan sida saxbi oo kale warakbu safarkii asfalay kainunaayin kuwayka ka hooseeya minkum idinka aw jaaran wa majruuran wayaqacu waa dhacaa jaaran xaalo uu yahay o majruuran xaalo u yahay wadalika tusaalihii alxamdu lilahi rabi alamiin wey alxamdu mahad o dhan lilahi la sunataaso rabi alamiin calaminta rabbigooga wa tacaluquhumaa mubtad darafka iyo jaariya majruurka kaainun wuxuu ahaaday bimustaqirin mustaqirin buu ahaaday aw istaqara istaqara ayuu ahaaday maxduufayni xaalayin labada la xadfay ilaa sideed meelood baa la xadfaa bay idhahdeen ya bal afartaa taqaaniinun qabsada idaa waqacaa xaalan idaa waqacaa silatan idaa waqacaa sifatan idaa waqacaa khabaran jaariya majruurkaas afartaa golba mutacallaqoogu le waa waajib lxadaf war meel saxayn culum intiibay kamid marka maxduufeyni xaale iyo laba laxdi marka wuxuu kuleeyahay darafki iyo jaariya majruurkii waxay noqonayaan khabar bay noqonayaan mutacaliqay ku tacaluqayaanna waa laba mid inuu noqdo wasfi oo ismi faacil ah, ama ismi mafcuula ah. iyo inuu noqdo ficil tacliilkan isaga inoo keeni doona sharax ey wa yaqacu ka kuri ey maa bacda ey cadfu bayaanin aw badel ey wa yaqacu waa dhacaa alkhabaru khabarku waa dhacaa darfan daraf xaala u yahay buu dhacaa darafkaasoo mansuuban la nasbiyey wadalika tusaalka qawlihi tacala waragbu safarku kaainuna ay ahaadeen asfale kuwa ka hooseeya minkum idinka wajaaran wamajruuran buu dhacaa ka qawlihi tacala alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wahumaa darafka iyo jaar iyo majruurku xiina idin ay xiina id yaqacaani khabaran ila socdo caawa sharaxa idin qorayade lama soo qadqadanayo ya sharaxuu kuu qoray in lagu sheegaa fiicana moogta inaad kitaabka kudul qorqorin halkaa hoose kaga caawa wahumaa darafka iyo jaar iyo majruurka xiina idin ay xiina id yaqacaani khabaran markay khabar dhacayaan mutacalaqaani kuwo ku tacaluqaya weeye bimaxduufin mid go-an xadfan go-naan buu go-an yahay xadafkaasoo wujuubanaya waajiban waajibade taqdiiruhu taqdiirkiisuna mustaqirun weeyi aw istaqara weeyi wal ka hore oo mustaqir oo wasfi ihi ikhtiyaaru jumhuuriilbasriyiina basriyiinta jumhuurtooda sa dooratay wa xujatuhum xujadooduna waxa weeyi ana almaxduufa ka go'ani ani huwa alkhabaru waa khabarka fi lxaqiiqati xaqiiq ahaanka u go-ani khabarka weeyi walaslu sida asalkay fi lkhabari khabarkana an yakuuna isman waa inuu ismi noqdo ismigaasoo mufradan mufrada maxaa asal u ah khabarku inuu noqdo ismi mufrada markaa saa darteed baan usoo qadarnay leyn haddi aan jumhuurulbasriyiin nahay mustaqir ismi mufrada ayaanu keennay sababta waa maxay maxaa asal ah khabarku inuu noqdo mufrad inuu noqdo markaa mufradkii baan soo qadarana bay leyi walawalu ka hore ikhtiyaaru jumhuur basriyiina basriyiinta jumhuurtooda ikhtiyaarkooga wey wa xujatuhum jumhuurbasriyiin ikhtiyaarko xujadooda iyo daliilkoogu ana almaxduufa ka go-ani huwa maxduufu alkhabaru weeyi fi lxaqiiqati xaqiiq ahaan isaga ayaa u khabara wlslu asalkuna wlslu asalka fi lkhabari khabarka u asalka ihi an yakuuna waa inuu ahaado khabarku isman ismi waa inuu ahaado ismigaasoo mufradan weliba mufrad inuu ismi mufrad ahaada weliba u asla ayaa u asal ahaa wathani ka labaad ke in istaqare lasoo qadaro waa inaad kala fahamtidda marka ile waxaad socotaa qadrigii mustaqil yaa wata jumhuur le basriyiin maxayna ku tacliilinayaan o uxujaysanayaan ka go-ani xaqiiq ahaan waa khabarkii khabarkana waxaa asal u ah an yakuuna isman mufradan saasay leeyihi ka labaada istiqaraan ayaa wata nimankan soo socda wata akhfash baa wata akhfashyadu waa ilaa koob iyo toban ilaa koob iyo toban in baa akhfash la idhada laakiin marka la idlaaqo wuxuu ku dhacaa saciid bin mascada tilmiidu siiba weyhi kaasuu ku dhaca wthani ka labaad ikhtiyaarulakfashi akfash doorashadiisa wey wlfarisiyi abi cali alfarisi doorashadiisa wey wzamakhshari maxamud bin cumar jaarulaahi ikhtiyaarkiisa wey saasay doorteen saddexdaa sheekhba wa xujatuhum ay wa xujatu haaulaai kuwan iyaga xujadoodu ana almaxduufa ka go-ani caamilun caamil wey eeg ana almaxduufa ka go-ani caamilu nasbi nasbaha ka ku camal falaya weeyi fii lafdi darfi darafka lafdigiisa isaga ayaa ku camal falaya wa maxaliljaari walmajruuri jaar iyo majruurka maxalkoogana isagaa ku camal falaya nasbo wlslu fi lcaamili camal falahana waxa u asal ah, an yakuuna ficlan inuu ficil asfala mayna nasbisnayn imika muna darafayn darafka ayaa ku camal falaya lafdigiisa nasbisan ficil de istaqaraabay ya oo markuu saasoo kale iska yahay ya de iska nasbisan yahy moogtahay ilaa jaariya majruurku inuu dhacaa naabi noqdo mooyaane naabi noqdo marfuuc buu kaa naaiadu noqdo marfuu buu kaa noqonaya marka iska nasbisanya soma nasbaan maxaa ku keenay yaa nasbiyey ficil baa nasbiyey jaariya majruurka lafdiga kama nasbisina maxalkay ka nasbisayn yaa nasbiyey ficil baa keenay bay yidhahdeen wlslu fi lcamali le alafcaalu baan haysinaa bay yidhahde marka ya camalkana maxaa asaloa afcaasha asaloa anaguna xujidaasaan wadanaa bay leeyi markaa kaa doontidba ku biiro mid kasta xujadiisa hadda maad fahmid haddaad istiqarna soo qadartidna waa ficil wlslu fi lcamali alafcaalu waad oran haddaad soo qadartid mustaqil oo maxaad odhan ka go khabar buu ahaa wlaslu fi lkhabari an yakuna isman mufrada tacliilaadka iyo xujooyinka waad kala fahanday la tahay sooma yukhbaru la khabri maayo bizamani bismi zamani ismu zamaan la khabri maayo can daati daata lagaga khabri maayo daato lagaga khabri maayo waaya waleylat alhilaalu mutaawalun wey waleylat alhilaalu tarkiibka ihi mutaawalun mid la awilayo wey ay masruufun can daahiri daahirkiisa laga sarfinaya wuxuu leeyahay walaa yukhbaru la khabri maayo bizamani bismi zamani ismu zamaan lagagu khabri maayo can daati can ismi daati ismu daat lagaga khabri maayo walaylat alhilaalu tarkiibkaa ah allaylat alhilaalu ile waa tarkiib soo ma allaylatana waa daraf darafkana waa daraf zamaan alhilaaluna waa maxay waa daato ile bishu daatay leedahay haddana muxuu ku yidhi markii hore darfu zamaan lagagama khabro ismu daat buu ku yidhi soo ma haddaba tarkiibkana sidii buu noqday soo ma walaylat alhilaalu tarkiibka ihi mutaawilun mid la awilay weeyo daahirka u ya waa laga sarfin waxba lasoo qadari kawaki bay kuso baratay intaa mutamimadi sooma waka sharxa u fiirsada sharxayna fahansiini wuxuu yidhi wayajuuz waxaa banaan buu yidhi sheekhu an yukhbara in la khabro can ilmubtadai mubtadaha in lagaga khabro bikhabarin waaxidin khabar keliya wahuwa alaslu saasaana asla maxban ka booday waa sadartame sharax yanqasimu waa qaybsamaya adarfu darafku waa qaybsamaya ilaa zamaniyin mid zamaniy uqaybsamay ilaa zamaniyin mid zaman loo nisbeeyey wa makaniyin iyo mid makaan loo nisbeeyey wlmubtadau mubtaduna waa qaybsamay ilaa jawharin jawhar buu uqaybsamay wadalika tusaalihii ka zaydin iyo amri iyo caratan carad buu uqaybsamay ya waxyaalihii mantiqii nala gala soo aragti wadalika tusaalihi kalqiyaam iyo lqucuudi weeyaan darafka inu naqaanaa labaa loo qaybiya daraf zamanayo daraf makana mubtadahana labaa loo qaybiya mubtada daatale iyo mubtada macnaa oo sida jawharinta wuxuu ka wadaa waa daato weeyaan ilaa jawharin daato addaatu wljawharu wljuhatu macnaahuma waaxidun haddaed jawhar maqashid haddaed daat maqashid haddaed juh maqashid juhayna maalig ba adeegsade ah. walaa yakunu smu zamanin khabara an juthati wain yufid faabira saasayna ohan doona juthu adeegsadaa isagu markaa juthada iyo daatada iyo jawartu macnahuma waaxid markaa u fiirso darafki maxaynu u qaybnay laba daraf makaan iyo daraf zaman mubtadina maxaynu u qaybnay mubtada ismu daata iyo mubtada ismu macnaa soo ma haddaba darafka soo qaado darafku hadduu daraf makaan yahay labadaba waa laga qabri darafku hadduu daraf makaana yahay mubtada ismu macnaana waad kaga qabri mubtada ismu daatana waad kaga qabri tusaalaad ku fahmiy sheekheeg zaidun zaid amaamaka hortaadu ku sugan yahay zaydun waa maxay imika waa mubtade maismu daat ba daat muxamedun buu lamid yahay maxamed soo kan hor fadhiya muna daata lahayn waa daatadin hor fadhida sooma muna daata lahayn wuu leeyahay zaydun zayd amaamak amaamna waa maxay de waa darfu makaan markaa darfu makaanka waxaad kaga khabraysaa ismu daat ismulmacnana waad kaga khabri wlkhayru khayrku amaamaka hortaadu ku sugan yahay khayrku mal aragda daatu leeyahay ya maya male musmil macnahayn haddaba darafka makaan mubtadaha labadiisa qaybood waad kaga khabri karta intaa ma fahmi darafka makaan mubtadaha labadiisa qayboodba waad kaga khabri karta laakin darafka zamaan u fiirso hadduu darafkii noqdo darfu zamaan keliya waxaa lagaga khabrayaa ya ismulmacnun baa lagaga khabraya maxaan lagaga khabrin ismudaat lagagama khabri karo oo maxaad odhanaysaa asawmu alyawma asawm waa maay imika waa mubtade mubtada labadiisi nooc waa midkee ismudaat ma kii jawharigi mise waa kii caradka waa kii caradka ahaa ila waa smulmacne waa master bede soo ma ya haye amaamkana waa maxay alyawmana waa maxay waa darfu zamaan de waa sax darafka zamaan waxaad kaga khabartaa ismulmacne asawmu sawmku alyawma maanta ayuu ahaaday laakiin ma odan kartid zaydun zayd alyawma maanta zaydun zayd alyawma maanta maad odhan kartaa zayd waa ismu daat alyawmna waa darfu zamaan kima khamri kartid macnaan jirin meesha macnaan imanan oo hadday tira e kahor zaydun zayd mawjuudun waa mid dhehla alyawma maanta qof kasta dee maanta wuu e joogaay qof kasta muna mawjuudahay e. qof kasta muna mawjuudahay waa mawjuud markaa macno ma ku xasilay macno kuma xasil male ina maali o kale isagu wuxuu leeyahy wain yufid fa akhbira eeg beytka xaggiisa dambe wain yufid faahbira laba kala qaado haddii macno uu faa'ideeyena kaga khabar hadduu macno faa'ideyn waayena kaga khabri allaylata alhilaalu iminka macnii faa'idaysiisa uu leeyahy ya allaylata caawa alhilaalu bishii weey oobaad aragtee maana macno faa'ide ya waa sax buu leeyahy laakiin culimada kale maxay leeyihiin han kala qaadno oo darafku hadduu daraf samaan yahay ismu daadka lagaga khabri maayo ismu macnaa lagaga khabro hadduu darafku daraf makaan yahayna mubtadaa labadiisa qaybood baa lagaga khabro waa intaasaa daba u fiirsada macnaha yanqasimu waa qaybsamaya darfu darafki waa qaybsamaya ilaa zamaniyin mid zaman loo nisbeeyey makaaniyi mid makaan loo nisbeeyey wlmubtada mubtaduna ilaa jawhari mid daata leh wadalika tusaale ka zaydin iyo wacamri weeyi iyo wacaradan mid macnaa ayuu uqaybsamaa kalqiyaami istaagi iyo walqucuudi fadhigii ka qiyaamku waa sifo wey waa carab waa macno wey fain kaana darf adaba darafku haduu yahay makaaniyan makaani haduu yahay saxa waxaa saxaysa alihbaaru khabarid baa saxaysa bi darfka makaan lagaga khabro can iljawhari mubtadii daatada ahaa iyo walcaradi kii macnaha ahaaba taqul waxaad ohanaysaa zaydun zayd amaama ka hortaadu ku sugnaaday wlkhayru khayrku amaama ka hortaadu ku sugnaaday wain kaana hadduu yahay darafkii zamaniyan zamani saxa waxaa ansaxaysa alihbaaru khabrin bihi darafkaa zamaan lagaga khabro can ilcaradi mubtadaha caradka macnaha duuna aljawhari ka daatada lagaga khabri maayo taqul waxaad ohanaysaa asawmu soomku alyawma maantuu ahaaday walaa yajuusu ma banaano zaydun zayd alyawma maanta fain wujida haddaba haddii la helo fii kalaamihim carabta kalaamkooga haddii laga helo ma tusaale iska dhe daahiruhu tusaalaha daahirkiisu dalika sidaa uu yahay side albaaru bizamani an dati de sm dalia mxuu ku wadaa albaaru bizamani an dati say daahirkiisu sidaa yahay haddii aad aragtid wajaba waxaa waajiba tawiilu in la leexiyaa waajiba wadalika tusaalihii ka qawlim carabta qowlkooga ay yidhahdeen wayaan allaylat alhilaalu iminka allaylat alhilaalu daahirkooga mana sahayn allaylata waa darfu zamaan alhilaalana waa ismu daat ma laskaga qabriyay marka may waan leexinanaayo daahirka u yahay waan ka leexinanaayo mudaaf baynu keeni waxaynu odhan allaylata caawa ayay ahaatay uluuculhilaali bisha dhalashadeed uluuc markaa waa maxay ismulmacno weeyaan de waa master be allaila tacaawa ayay ahaatay ru'yatulhilaali bisha aragtideeda ismulmacno maynaan soo qadarin saasaa loo leehay fahaadakani calaa xadfi mudaafin mudaaf goyntiibu ku sugnaaday wataqdiiru taqdiirkuna waxa weeye allaila tacaawa ayuu ahaaday uluuculhilaali bisha dhalashadeedu wallahu aclam subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk